meesha rafci heeda hooyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho Shaduna kada tumi kulanti waxaan wanaagsan dhegeystaay dalkiinba meelo a joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarada wax ku aasaysan tahay laaaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid a ah tirada dadka ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan khaza oo kor u dhaaftay toddoba kun oo ruux muddo saddex toddobaad oad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa wada wadahadalada suudaan oo la bilaabay dhinacyada ku dagaalamaya xilli tirada dhimashada iyana dagaalada suudaan ay gaartay sagaal kun oo ruux waad maqli doontaan ra wasaaraha dalka armenia oo rajo wanaagsan ka muujiyay in bilaha soo aadan ay heshiis wada gaari karaan markaa xukuumadda azerbajaan waan soo qaadan doonaa madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ka digay in xiisada iyo colaadda bariga dhexe ay faafi karto dhinacyada kalena ay gaari karto haddii aan xal loo helin qodobadaasi kuwa ugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyena

hawshaanaa tirsanaysi dhankaygay ku horayse dhankaygay ku horayse nabsi kaama hagaage ma ku keenay hortayda hortayda isdhigtaaba nin hashii ku abaal aad higsaleeday kuma aan haya maante nabsi kama hagaage

xafafteedii xusuusne xafafteedii xusuusne nabsi kaama hagaage ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda ma ku keenay hortayda nafsi kolla nabsikaama hagaagee markuu keenay hortayda iyo eree kale ayaa laiswadaarsan heestaan ay ku luuqeynayaan faniinta maxamed nuur griig iyo aamina fir xuseen ereyada heesta iyo laxanka waxaa iska leh abwaan maxamed cali nahaari waa heesii la qabtay iyo lixdankii daafur weyna noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownee waxaa qabsoomay shirkii toddobaadla ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyadoo oo shirka markaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim u ah marka la eego xukuumadda waxaa lasoo saaray go-aano ku aadan marka la eego dagaalka dhanka al-shabaab iyadoo sidoo kale markaa go-aan lagu gaaray in mushaarka xukuumadda ee bishan ee golaha wasiirada gebi ahaanba loogu deeqo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab iyadoo oo markaas sidoo kale waxyaabihii kale ee looga hadlay kulanka golaha wasiiradana uu warbaahinta u faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale bismillahi raxmaan kulanka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda danqaran ayaa maanta waxa ay ku gaareen go-aamo dhaxalgal ah kulanka oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi bare ayaa go'aamada lagu gaaray waxaa ka mid ah in mushaarka wasiirada ee bishan gebi ahaanba ay ku taageeraan howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee ka soo horjeeda soomaaliya in nabad ay ka dhacdo go-aankan taariikhiga ah ee golaha wasiirada waxa uu dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee geesiyaasha ah iyo weliba dadka deegaanka ee dagaalka xaqa ah kula jira kooxaha cadowga ah ee khawariijta waxaana ay qayb ka tahay baaqii madaxda qaranka ay ku baaqeen in aan loo kala harin oo cid walba ay ka qayb qaadato dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawariijta sidoo kale golaha wasiiradu maanta waxa uu ansixiyey warbixinta sanad maaliyadeedka labada kun labaatan iyo labada oo ahmiyad gaara u leh dalka iyo nidaamka dhaqaalaha waddanka waxaa golahu uu sidoo kale ansixiyey maanta afar hindiso sharciyeed oo muhiim u ah dalka oo ay ka mid yihiin hindiso sharciyeedka diiwaanka sakada oo ay soo gudbisay wasaaradda diinta iyo awqaafta hindiso sharciyeedka dhismaha hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada hindiso sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeeda iyo ka hortaga afduubka ee sharci lambar soddoniyo lix soddonkii abriil kun sagaalboqoltoddobaatan iyo shantii hindisharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacayaasha oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidoo kale golahu waxa uu ansixiyey heshiis dhex maray dowladda soomaaliya iyo dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo ku saabsan dhinaca amniga oo labada wadan ay iska kaashan doonaan afhayeenka xukuumadda ayuu ahaa farxaan maxamed jimcaale oo warbaahinta u faahfaahinayay waxyaabihii looga hadlay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu gudoomiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee go-aanada kasoo baxay shirka golaha wasiiradana waxa uu ahaa sidaad maqleyseen in markaa xukuumadda ay go-aamisay mushaarka xukuumadda ee golaha wasiirada in bishan markaa loogu deeqo lana siiyo laguna taageero ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in markaa waddo cusub laga hirgelin doono qeybo kamid ah degmada dharkinley ee gobolkani banaadir uu sheegay in xiliyada roobku ay dhibaato badan ku qabaan dadku go-itaanka wadada danwadaagaha iyo sidoo kale in wadooyinka kale ee muhiimka ahaa degmada dharkinley ay u xiran yihiin marka la eego garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale wadada kale ee korontada oo iyadana markaa xiran wuxuu tilmaamay in dadku markaa ay go-doon dadban ku jiraan sidaa darteed ay ka fakareen maamulka gobolku in la hirgeliyo waddo kale oo cusub si dadku u helaan marino muhiim ah wuxuu tilmaamay gudoomiyuhu in mashruuca hal doolar ku dhisa dalkaada lasoo tijaabiyay wax badanna bulshada soomaaliyeed ay ugu qabteen haatan ay dooneen inay ku dhisaan guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho wuxuu sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho madaale in markaa amniga wax badan laga qabtay degmada dharkeynle uu sheegay xaafadda dabakaaymadow inay ahayd xaafadda ugu badan ee lagu diri jiray dadka sidoo kale ciyaal weeraraduna uu sheegay in xal laga gaaray oo ciidamada amnigu ay ku guuleysteen arrimaha waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yusuf xuseen jimcaale madaale oo arrimaha ka hadlaya farxad ayay noo tahay inaan ku soo kordhinno wado laami ah ee cusub oo aan horuu jirin inaan intaan curinno fikirkaasi aan dhaqan gelinno annagoo iskaashanayno gobolka banaadir maamulkiisa iyo degmada dharkeenley intaba waahuba dharkeenley ama madiina oo dhanba mararka qaarkood waa iska go'doon waddadooda waa waddada danwadaagta haddii roob da'ana way go'daa waddadii allaboorkana way ka xidhan tahay tii banaadirka baxaysa korontada ka leexanaysa banaadir gelaysana waa xidhan tahay taas waxay keentay marka inay dadkaani si dadban ay goodoon u yihiin marka waxaan rabnaa qofka magaalada rabo wuxuu jecel yahay markuu dhaqaaqaa inuu u dhaqaaqee asoo halkan joogo inuu tuu gadaal u laabto oo xoosh aado halkaas ka soo dhaco way dhibaysaa wuxuu ka doorbidayaa inuu qardajeexa meelahan waxaan rabnaa in looga baxo halkaa intay laami noqoto looga dhaca halkaan laamiga haddii ilaa idhaah marka waa run anigu dadka halkaa lagu dharkiinlaya wax ka mid ahaa xaafaddan xarxaraarkaa la dhihi jira dabakaan yaraa ku ooli jirtay madiinoo dhan halkaan ay ku dambaysay halkaan wax kama jiri jirin wadda yaroo jaayah meeshaan ku ekaa jirtay dabakaayaduna inay tan eedaan buu malaynayaa meeshaana ku ooli nuur adduunyaha ka xagay jiroo mar dambe soo baxay biis iyo waxbaa la dhihi jiray biiska iyo waxbaa la dhihi jiray marka hadda waa arkaysiin waxa daara ku dhisan daarahaas dhisan quruxdooda waa laamiga gurigana ma qurxoonaa karo booskuna qiimo yeela ma karo haddii uusan waddo helin sidaa darteed waxaan rabnaa reer dharkeen leey waa ogahay hadday dadaalaan ay duub isku xidhaan waddadan iyo waddooyin kaloo fara badan ay dhisa karaan reerka wax waa ku jiraanaalee laakiin ragka soo saaraysa rabtaa carabna ragga ka soo saari lahaa gabdhaha iyo wiilashaba inta la iskaashado albaabada inta la garaaco in la yidhaahdo wax kaleba waad ku bixi laheede wadada ku bixi in la yidhaahdo qofka waan dadaalaynaa dalka waan dhisaynaa hal doolaraan dalkayna ku dhisanaynaa haddii la idhaahdo maxaa yeelay dalkaaga ku dhiso hal doolar waa la tijaabiyey waana lagu guulaystay intayna hadda halkan taagan oo gabdho iyo wiilo leh ogaadada markaan wiilalehana odayaashaan ka wadaa gabdho markaan leehana hooyooyinkaan ka wadaa haddii aan hal doolar hadda isku dirrajaa waxaa laga yaabaa boqol mitir inaan annagu hadda laami saari karno marka aan dadaalno haddii aan waddadii dhisnana dee nadaafadeeda in la ilaalshay rabtaa kuwa jidka soo gelaayo waddadan labaatan mitir inay ballaceed ayaan u malaynayaa marka madiina waxyaabaha ilaahay ugu gargaara waxaa ka mid ah marka horeba xilligii cabirkii dowladdii hore la cabiraayey vinti far vinti labaatan lagu dhifto labaatana boosaska laga dhigay wadooyinkeedana labaatana laga dhigay marka waa loo hiiliyey reer madiine reer dharkaynleyba idinka marka hiiladaas haisaga ciyaarina waddadaan dadka cunaya nafka raadinaya iska celiya maxaa yeele waxaan rabnaa in marshabiyadigi ka baxo in laamigii ka soo baxaan rabnaa soo dhowaada waa mahadsantihiin cabbaaraa taagneedeen waan kaaga mahad celinaynaa maanta farxad ayay noo tahay inaan waddo cusub oo ku soo kororto meeshaan in la dhagax dhigo oo aan rajaynayna saddex bilood ama afar bilood kadib inay laami noqoto arrintaasi idinka oo iskaashanaya ah idinka maamulkiinna ayaa iska leh qofka qof kastana waxaa la leeyahay hebel waa tegey waxuu ka tegay haddaa oda hebel waa dhintay la yidhaahdo meeqa cunugow ka tegaa la yidhaahdaa haddii ilmow ka taga la sheega ma dhimana waa dhuuntaa la yidhaahdaa soo saas ma ah qofki marka dadkaani dhaxal uga tago ma dhimana waa dhuumayey dhaxalkuna wadadaana kow ka ah marka xundubay waa dadaaliyey waa mahadsantihiin waa ogsoontihiin ciyaal weero ayaa nafta idiin keenay maanta ciyaal weero waa ka badqabtiin kuwii maxay ahay garawayga loo baxshay oo khawaarijta ahay ee nafta u keenta dadka halkan degan weliba halkan dabakaymadowdan meelaha dadka lagu dilay u badnaaday maanta waa ka badqabtiin alxamdulilaah meeshaani waxa waaye meel kastaba culaysaa ka jiri jiray marka nololaa ka bilaabatay iyo horumaraa ka socdo taasna waxaa u sabab ah dadweynaha degmada dharkeenley iyo maamulkoodao gacmaha isqabsadoo iskaashaday isku meel lowga soo wada jeesta xumaantii wanaaggana u soo jeesta sidaasaan rabnaa inaad gacmaha isweysatiin gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaanaa la yidhi marka dadaalkiina labalaaba horumarkana aan ka wada shaqayno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa welina barnaamijka kulanka aad degeysanaysaan ka enan awaad nagala socotaan dhegeysta

weli barnaamijka kulanka ad deegsanaysaan waad nagala socotaan dhegeystayaal warbixinad kale ee barnamijka haddii aynu eegnana tiradad ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuudu ay ka wadaan khaza ayaa korodhay iyadoo toddoba kun oo ruux ay markaan dhaaftay dadka ku dhimanaya duqeynta ay wadaan maamulka yuhuudda oo u muuqda kuwa aan dheg jalaq u siinin baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo ee ku aadan inay markaa duqeymaha ka daayaan dadka rayadka ee khase ku nool toddobada kun ee ruux ee geeriyooday in ku dhow saddex kun waa caruur sida ay markaa sheegayaan hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee falastiin dhinaca kale maamulka yuhuudda waxay sheegeen in ciidamadoodu ay weeraro ka fuliyeen habeenimadii xalayta ahayd markaasi qeybo kamid ah khaza oo ay sheegeen inay markaa ay ku beegsadeen goobo ay yaaleen hubka iyo fariisimaha dagaalyahanada ururka xamaas ee dagaalka kala soo horjeeda maamulka yahuudda waxaana markaa jirta in marka la eego uu sii kordhayo khasaaraha gaaraya dadka rayidka iyo duqeymaha ay wadaan sidaasoo kale maamulka yahuuda waxa ay weeraro toos ah ku wadaan sidoo kalena ay toogasho ka geysteen qeybo kamid ah daanta galbeed askari ka tirsan maamulka yahuudda ayaa toogtay wiil toddobiy toban sano jir ahaa oo isagu markaa ka mida dadka ku nool qeybo kamida daanta galbeed sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin usayid xamaadi hamidat ayaa markaa toogasho lagu dilay xilli markaa rasaastu ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka isaga oo marayay qeybo kamid ah meel u dhow xerada qaxootiga ee ramaalla ku taala ee jalison loo yaqaano waxaana markaasi jirta in askarigan uu si bareera ah u toogtay wiilka dhallinyarada waxaa sidaas oo kale in ilaa boqol iyo afar ruux lagu dilay daanta galbeed tan iyo toddobadii bishan oktoobar markii dagaalyahanada ururka xamaas ay weerarada ku qaadeen gudaha israel iyo dhanka khaza fariismaha ay maamulka yuhuuddu leeyihiin waxaana weli muuqata inay sii sidaas oo kale tirada dadka rayidka ee lagu dilayo daanta galbeed waxaa jira in markaa dalalka reer galbeedku ay u muuqdaan kuwa fiirsanaya dhibaatada iyo tacadiga lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dhowaan kulmayna waxa ay markaa ku fashilmeen mar kale inay soo saaraan qaaraar lagu dalbanayo in la joojiyay gebi ahaanba dagaalka iyo duqeymaha maamulka yuhuudda ay ka wadaan khaza xilli dagaalku uu socdo markaa labaatan maalmood waxaa markaa muuqata inuu aada u kordhayo khasaaraha gaaray dadka rayidka ah khaza waxay isku badashay markaa dhul lama degaana maadaama sawirada marka laisbarbar dhigo laga soo qaaday intii aanay dagaalku bilaaban ee duqeymaha ka hor iyo kuwa haatan marka laisbarbar dhigo ay muujinayso farqi aada u weyn waxaana maamulka yuhuuddu gebi ahaanba ay dhulka la simeen daarihii dhaadheeraa iyo dhismayaashii ku yaalay khaza eh, iyo xarumihii ganacsiga kuwii caafimaadka iyo sidaasoo kale jaamacadihii masaajidii ma aysan dhaafin dhismo ku yaala khaza oo maamulka yuhuuddu waa ay burburiyeen gebi ahaanba waxaana khaza markaa sawirada haatan u dambeeyey laga soo qaaday ay muujinayaan burbur baaxad leh oo gaaray markaa magaaladii quruxda badneed ee khaza inkastoo ay go-doon ahayd haddana nolosheedu waxay ahayd mid markaa dadku ay ku qanacsanaayeen marka la eego dhibaatada haatan ay ku jiraan xilligan khaza waxaa laga la-yahay adeegyadii caafimaadka korontadii biyihii cuntadii iyo wax weliba oo nolosha bini-aadanka muhiim u ah waxaana markaa gabaabsi ah marka la eego waxyaabaha dadku ay isticmaalaan ee nolosha muhiimka u ah waxaana yuhuuddu ay weli diidan yihiin in si toos ah loo geliyo khaza gurmadka inkastoo qeybo ka mid ah ay ogolaadeen markaa in la gaarsiiyo gurmad dadka qaar welise waxaa badan baahida loo qabo in dad badan markaa ay gaaraan ama ay helaan gurmad bini-aadannimo oo deg deg ah, si markaasi eh, loo helo fursad dadku ay ku heli karaan gargaar bini-aadannimona maamulka yuhuudda waxaa laga dalbaday inay joojiyaan duqeymaha walow taasi ay ka dhaga adeegeen dhinaca kale waxaa laleeyahay israel ayaa dhankeeda waxa ay markaa u riday dhanka iyo koonfurta lubnaan ilaa iyo dhowr gantaal sida ay markaa warbaahintu qortay ma jiro khasaare lasoo wareeyey balse waxaa markaa la sheegay in maamulka yuhuuddu ay dhanka xadka ay la wadaagaan lubnaan dhowr gantaal kasoo tuureen dhanka koonfurta lubnaan usoo tuureen waxaa jirta in dhowr mar ay is wadaarsadeen oo ay markaa dhinacyada xisbullah ee lubnaan iyo maamulka yuhuuddu tan iyo markii uu dagaalka bilowday waxaana jirtay in dhowr mar sidaan oo kale ay dhinacyada ururka xisbullah iyo sidoo kale maamulka yuhuuddu ay iswadaarsadeen marka la eego gantaalo dhanka xadkan ay markaa labada dhinac isku wadaarsadeen sida muuqatana waxaa xisbullah ay u muuqataa mid markaa iyana dooneysa inay dagaalka ku biirto walow weli aanay si rasmiya ah dagaalka u gelin dhinaca kalena suudaan dhinacyada ku dagaalamayay ayaa iyana waxaa la filayaa in dib loo bilaabo wadahadalada kana bilaawdaan sacuudi arabiya si loo soo afjaro colaada suudaan ka alowsan ee sababtay dhimashada sagaal kun oo ruux iyo barakaca shan milyan oo ruux oo suudaaniyiina ah tan iyo bartamihii bishii abril dagaalkan oo ay dad badan ku dhinteen ayaa waxaa u dhexeeya ciidamo daacad u ah cabdilfataax al burhaan hogaamiyaha suudaan iyo sidoo kale ku-xigeenkiisii hore sargaalka lagu magacaabo maxamed xamdaan dagaalo oo isaguna markaa wataa ciidamada loo yaqaano rabid support forces magacoodan loosoo gaabiyo r s f waxaana dagaalka uu saameyn xoogla ku yeeshay marka la eego wadankaasi suudaan mareykanka iyo sacuudi arabiya ayaa waxay dhowr mar isku keeneen xubnaha saraakiisha dagaalamaya wadahadalo dhexdhexaadin ah si loosoo afjaro colaada waxaase dhowr mar lagu fashilmay in la dhaqangeliyo xabad joojin ay hore u gaareen dhinacyada markaas suudaan ku dagaalamaya waxaana rajeynayaa laleeyahay in dib loo bilaabo wadahadalada dhinacyaduna waa ay aqbaleen ayaa laleeyahay inay ka qayb galaan wadahadalada si loo soo afjaro colaada taagan waxaa qayb ka ah xubnaha raadinaya xalka midooda afrika oo laftarkooda doonaya in markaa la helo dadaal markaa lagu dhameynayo xiisada colaadeed ee ka aloosan suudaan si taa loo helana ay muhiim tahay markaa in lasoo afjaro colaada qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaana lagu sheegay markaa Eh, in ay markaa wadaan dadaalo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaada ka aloosan suudaan mar welibana dhinacooda uu diyaar ka yahay sidii loo fuudeyn lahaa wadahadalada dhinaca kalena hogaamiyaha ruushka valadimir putin ayaa ka digay in dagaalka israel ay ka wado bariga dhexe uu ku faafi karo guud ahaan marka la eego bariga dhexe sidaasoo kalena ay muhiim tahay in markaa israel ay xad u yeesho dagaalkeeda jooji sanaxa suuqa ay ku hayso haweenka iyo caruurta iyo dadka da-da ah ee falastiiniyiinta qorshaheenu waa midka ugu weyn in la joojiyo dhiigga qulqulaya iyo dhibaatada ka socota falastiin ayuu markaa ka sheegay kremlinka oo halka looga arrimiyo ruushka hogaamiyaha waddankaasi ruushiya valadimir putin isagoo sii hadlayana waxa uu markaa sheegay in dhibaatada ka jirta markaasi khaza iyo falastiin ay ku faafi karta guud ahaan bariga dhexe haddii aan xal la helin ruushku isagu mar soo jeediyey qaraar ku aadan in markaa lasoo afjaro dagaalka falastiin iyo yuhuudda waxaa qaraarka ganafka ku dhuftay codka diidmada qayaxana ku diiday mareykanka sidaasoo kalena horey waxaa jiray qaraar kale oo ilaa labaiyo toban dal oo ah xubnaha joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar ay soo diyaariyeen diiday mareykanka oo isagu dhowr jeer adeegsaday codka diidmada qayaxan si uu taageero dhaba ugu muujiyo maamulka yuhuudda diidana in la joojiyay marka la eego duulaanka iyo dhibaatada maamulka yuhuuddu ay ku hayaan dadka reedka ee falastiiniyiinta haddii ay sii socdaan xiisadda ka taagan bariga dhexe waxay keeni kartaa dhibaato xoog leh iyo burbur xoog leh oo gaara dadka rayidka sidaasoo kale kuma ekaan doonto bariga dhexe guud ahaan ayay ku faafi doontaa bariga dhexe iyo gobolka ayuu hadalkiisa ku daray valadimir putin hogaamiyaha wadanka ruushka oo isagu markii ugu horreysay si dhaba uga hadlay dagaalka iyo duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan ghaza weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy guulilaama ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa aleeday sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy gooni ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa soo daray oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo gudan barwaaqa ah durduraan gudhayn iyo gacan webi ku yaala barwaaqa ah durdur aan gudhaynyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato kab guurin baato gabadhyahay kalgacal ku eegaba gabadhyahay kalgacal ku eegaba qalbiga iga gelisa gabadhyahay kalgacal baan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay shaqee halka aad i gaadhsiin codsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeed u goobay farowgii sararta iyo gaadada sidaa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo garduur miray sodon biliya gawdeed u goobay farowgii sarartayo kaadada badbakaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadbakaynta geedale ongulf colaadiyo weli socoto dheergeli

intaan ku eegaba gabadhyahe kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbiga higa gelisa wax se aanan garanay unuday cashaqee halka aad gaadhsiin puta. xarfanayso shimbiru ka giigeen ama horangingimaanu guudka xarfanayso shimbiru ka giigeen ongu iyo jiila midab guurin baato guurin baatow gabadhyay kalgacal baan goortaan ku eegabaa gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegabaa qalbigayga gelisa fadhiyahay kalgacalba goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalba goortaan ku eegaba qalbigay iga gelisa se aanan garanay gabaryahay galgacal baan goortii aan ku eega qalbigay gelisaaye reekal ayaa ka mid haystan ah ku luqeynaya allah u naxariistay fanaanka maxamed axmed kuule waxay ahayd baxtaalka barnaamijka kulanka k n n kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socdaa balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa lix iyo labaatanka oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol sagaashan sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan lixdan iyo lix cisho haddii aan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii xildhibaanadii baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ee xilligaasi ayaa la kala saftay madaxweyne cabdulaahi yuusuf iyo xukuumadii ra-iisul wasaare cali maxamed geedi oo xilligaasi khilaaf ka dhexeeyey maanta kale sanadii labada kun saddexiyo tobankii allaha u naxariistay wariye maxamed maxamuud timcade oo ka mid ahaa wariyaasha telefishinka universal ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib dhaawac kooxa hubaysan ay ugu geysteen degmada wadajir ee gobolka banaadir maanta kale sanadkii labada kun maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku fulisay laba nin oo lagu eedeeyay inay dileen allaha u wariye maxamed maxamuud timcade maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqoliyo shantii dalka norway ayaa madax ka qaatay sweden maantaoo kale sanadkii kun boqol afartan labadii markab nuuca dagaalka ah oo laga lahaa dalka mareykanka ayaa lagu quusiyey badda basifiga maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun boqol toddobaatan shantii madaxweynihii xilligaasi ee dalka masar anwar al saadaad ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee masar ah oo booqasho ku taga dalka mareykanka maanta oo kalena sanadii kii madaxweynihii kuuriyada koonfureed baagjanhi ayaa la dilay ugu dambeyntii maanta oo kale sanadii kii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee yuhuudda ayaa booqasho ku tagay dalka masar guud ahaan waageynta xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan dib ugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n u imaadsan tahay luulo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhac warbixinada kale barnamijka haddii aynu eegrana xidiga qadka dhexa kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee newcastle united sandro tonele ayaa laga ganaaxay kubadda cagta toban bilood kadib markii uu jabiyey shuruucda u yaala kubadda cagta gaar ahaana marka la eego xiriirka talyaaniga sida ay ku dhawaaqeen madaxa xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga ee loo soo gaabiyo f i g c xidigan qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxa uu ku biiray dhawaan kooxda newcastle united bishii agost isagoo kaga biiray kooxda kubadda cagta ee ac milan waxaana markaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha lagu haysto oo kiiskiisa uu ku lug leeyahay marka la eego arrimaha ku aadan ciyaarista khamaarka iyo sidoo kale baaritaano la xiriira inuu daraagis isticmaalay kulamada qaar taa oo keeni karta haddii lagu helo in sidoo kale dheeraankana ganaaxa lagu soo rogay xidigan sida uu ku dhawaaqay madaxa xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga gabriela gravini sidoo kale tonelli waxa uu markaa ka maqnaan karaa gebi ahaana uusan ciyaari doonin euro bisha bilaha juun iyo sidoo kale julaay ee la filaya in la qabto sanada soo aadan taa oo markaa mugdi gelin karta mustaqbalka xidigan u dhashay xulka qaranka dalka talyaaniga ee lagu magacaabo sandro tonelli kana mid ah xidigaha da-yarka ah ee haatan soo bandhigay kubad ilqabad leh markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta ee newcastle united xidigan oo kusoo biiray kooxdan ay leeyihiin maalqabeenada sacuudi arabiya u dhashay ee lagu qiyaaso marka la eego maalgelinta lacagteeda konton iyo lix milyan oo pound una dhiganta lixdan iyo toddoba dhibic milyan oo doolarka mareykanka ayaa waxaa markaa waa lacagta lagu soo iibsaday waxuu ka mid noqonayaa xidigaha ugu qaalisan ee la iibsado kana ciyaara horyaalka ingiriiska lagana iibsaday markaa dalka talyaaniga markana dhegeystayaal waxad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi cabbaar waa sugaa ee bahay duulkii caasiyeeh calafkiisa kama gooye iyo cayshkii loo qoraeh cishe iyo wakhtu u cayimo cidima dhaafaana ayaa camalfalkiisii abaal looga celiyaae caddaankii galbeed oo dunida calanwallaynayey oo nabadda ceel dheer ku riday ciidna kula aasay ciqaabtay mutaysteen wataa caaradkii yimid baga maxay somalilan mar hore u ixtiraafi waayeen waranna waxaa maqli jiray ilaahay ninka u caymi raba cid muusaa tuugo ninka u ciribisaan jari rabana ciidan uma doonto aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi eh. madowgaaga kii neceb muuqaaga kaan rabin isana ha meel marin war cabdulla waxaad ka tagtay eh. midab gumaysi diida war isindhon waliba ku tabteena eh. wanka macasha ii qabo eh. adna gowra ii mari dhiiggana eh. ammuudsado aryamadeeyow aleendegeeliisii gobo adle gooriis ii mari intaad uga tagtay war anna waxaan maqli jiray calool baahanay cawradaada dado emadoor adiin waliba ku tabtay calool baahane unta waad rabtaa eesh laguma helo awimaa dad kale warmadeeyow adiguna waxaa ka tagtay ciidyobiyaad cirib taagante cududbeeratiyo caqli ma u qabtaa waarde waxaa ka wada tagteen ceel kuma dhaqee cawradaada dado war waxaa la yidhi caloosha haddaan la barin cad iyo waxaan dheef ahayn caqligu ma shaqayn karo sidii cadiday indhaha cunnadu ugu muuqataa aryaadhaha wadaadka hilibka inya hortii la dhammaysta layrishiiqow calool kaliya haa taalla muggi hore waxuu yidhi culummada in calool la siiya ma bannaana inta wax la soo raaraadiya muggi lasoo waaye lagu soo naqdee layidhi shiiqoo wax kale ma yaaliinna wuxuu yidhi cad iyo caddiin haddii la waayo culummadu inay caloosha cuntaweeska sunno heetaas la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan ley maahahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa magaalada dhuusamreeb lagu soo dhoweeyey guddoomiyihii ahlusunna macalmahmuud shii xasan haye ziyaaradii sheekha hadhowaatay war mahuursha uga sii gudbi rabaa mase meeshuu rabaa inuu ka bilaabo war gacanyarihiisii sheekh shaakir ma ka soo horreeyey ama waa la yimid war ashcaari marka horeba lama duulinaa la yidhi yaa salmaan miyuu kari waaye war xanta macallinkaa ku tarax teginine odagu hawshii hore uma imaana la yidhi tacsiyaana gashay oo marwadiisoo xijaabataa maydkeeda jarma laga keenay baa la yidhi marka aaskaas buu u yimid hawshaad u malayseenu meesha ma taallo war shiiku ka hor siyaara u yimid tii ka dhacdana waa la ogaayey hadda tacsi keliya inay tahay arrintu ma lowbaa war maynliyaabasan ooysan haw amurgunsan haw wiilisha waa jari jartay aryaadhaha reer mudugu waxay rag waa meherediiqabe abdulow reer mudug wali kala eraayaanna dagaal gundahaadow ka dhashaa waarmadoyow reer jabuutina waxay yidhaahdaan wadaadkeennii waa kaa war kalemaanay warma haysaane eh. kabtan jenaraal sheegow axma ah, cali wal hadhiyey waar magooja cadduu tegey banaanbaxayaan la joojin miyuu yidhi waan soo baxaynaa eh. waan soo baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa ya war dad falanaatiin warna ma sugtiine jenaraal eh. sheegow ilaaladiisa maxkamad ciidamadaa la hor keenay aadalankii maxkamad ilaaladiisa dhahgali megal oo dheh war waxba laydiima sheegi kara warka waa naga qasteene dacwada janaku waa bilaabataa la yidhi madaxweyne xasan shiikh isagoo saad ogeedeen timihii ugu bahay aan iska xiirin ow midowda yurub dhex fadhiistay war cabdulow miyay ka baqeen ma yidhaahdeen madi rogmadiis aragangasaas leeyina war madaxweynuhu dagaalka shabaab xataa midowga yurub ma geey war colkaaga waa loo celanaasadaa miyaadna maqlina war cunaqabataynta hubka ma qaadeen war daynta unha naga cafiyan hub annagaa soo gadanayne aryaadhaha dad falanaa tihiin madaxweynuhu meel bruqsalis la leeyahow jooga bruqsalis kulaha yaa ma buurta qoob laawa oo waddammadaasna buruglikiyaale buurto bustaaloo ahaa ballankeenna haaye baan maqli jiray aryadhaha anigu wax dambi sheegi maaye eh? midowda yuruboo buurta kula shiraa layidhi ingiriisowna ka sii aadi doonaa dee haye somalilan hal ixtiraafama yidhi aryaa waaqlo waa ma aad ka dhihi jirteen eh? waar balbiyacab war kalmaanay warmaysin xildhibaan cabdiraxmaan cabshukuur wuxuu yidhi madawiinaag lama sana jaarsadyaallea waar miyaa la weeraray war waaqlow toddobaiyotobankii sebtembar lama gaarin war kalmaanay waad falantiin warkaa naga dhex geline eh? guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadamadoobe ayuu cabdiraxmaan ku eedeeyey gabar golaha shacabka ka tirsan oo u tartamaysay baarlamaanka adduunka inuu ka reebay oo waraaq u diray guddoonka baarlamaanka adduunka lamadaarashodan diidanayray warwarka waad iga dhex labada gole ee baarlamaanka ayaa ansixiyey in gabadhaasi ay tartanto haddana gudoomiyaha golaha shacabka ayaa keligiis go'aan gaaraya la yidhi cabdiraxmaan wuxuu leeyahay gudoomiyaha inuu keligiis go'aan gaara xaq uma lahayn war soomaali qabyaaladay ku baaday ma booskii gabadha qof kale lagu bedeli rabaa war madaha gabadhu waa reer somalilan waryaad maygooka jira hadiiba aashila ka bedela iishow war waad falantiin laantan soomaali way ka weyn tahay musuqii soomaalida wax laysku dabamari jiray kama socdee gabadhaani waxay u tartamaysaa guddoonka baarlamaanka adduunka ee haweenka waxaana kula tartamaya malaawi senegaal iyo tanzaniya maytin baan robnaa bikaawis bikaawis yameeliku gurta fadaase waalinantuma buntland bay ka soo jeedaa waaqlow tira badiniidiyaada warkalamaanay warmaysiina xildhibaan cabdiraxmaan odowaa wuxuu aad uga hadlay arrinta qasa wuxuuna aad u canaantay dadka soomaalida ahoo le annagaa teen ninna haysataaye maxaa qasa naga quseeya dee isaguna ama qasa kala garan waaye kaalimadiwiinaga ama kursiya kulabalami war malaha kuu sheegayaa tiine wuxuu yidhi islaamku waa hal jir haddii nabar ku dhacana waa wada damqanayaa marka awood kale haddaanaan u haydnin reer falastiin waa inaan u ducayno oo hiil iyo walaalnimo u muujinno masaajida halka ganuudoya ka daray waar walla weyne kuwa idinkani xasuuqayo ma masaajidada uga qulubtaan warwaaqlow falastiin warkama hayside weriye aljasiira uga soo warrami jiray magaalada khaza isagoo xaaladda magaalada ka warramaya ayaa gurigiisii madfax lagu dhiftay hadda warbixintii uu tabinayay wuxuu ku soo qatimay qoyskiis hoostiisii oo la laayey taasina waxay muujinaysaa magaalada qasa cid ku badbaaday iyo cid la dhaafay inaysan jirin qoys kastana dhibaatadu ay gaartay marka reer falastiin cadowka xoog badan oo isbahaystay oo ka gardarana baabi'inayee ilaahay ha u gargaaro kuwa innagana qaraxyada iyo balaayada nala daba joogana ilaahay dhinaca naga marsiiyo wasiirkii khamiista golaha wasiirada waxaa ka soo baxayaa layidhi in wasiiradu mushaarkooda bishaan dagaalka taakulayn ugu bixinayaan war axmedow warkaana iskubi shaqaalaha dowladda khamiis mushaarkooda waa qaateen war hadday rabaan tandambay bixinayaan maxaa adiga afaalahaas ku geliyey inay wataanu sooma dhici karto waryeelo dadka jiilalahaaya eh. okiyaala agaaran inon nisgiliyo usuba waar madoyow bay dhaween baddaga kalluumaystay leedahay wargolaha wasiirada xeer tubaakada lagu mamnuucayaa loo gudbiyaa layidhi waa awal maxeer tubaaka ogolaadaa jiray olkii tubaakalaangaan jabiya dheegi jari war hadda kahor magaalada xaradheere waxaa ka dhacay eh. nin oday aha inta shabaab soo qabteenay maxkamaddooda geeyeen eh. waxayna ku eedeeyeen inuu shaaribaad daystay kadibna ninka odag aha wuxuu yidhi maandhaysku dhibaatada dalka ka jirta hadday shaaribadeedu u dembi weynaadaan waa ogolahay oo waa xiirayaa laakiin masiibo shaariba munaasabadadeeda ka weyn iyadoo ay jirto aygu mashquulinina warayao dhiiggii muslimiinta banaystay bay shacrabkiisa dembi ka dhigeen war ma waadan maqal khawaarijto iyagoo dembi yar suulinaya ayay mid ka weyn ku galaan aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi quunyaar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon qunyar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana waageyntaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kulankaood kala socoteen k n n anigoo cabdicii ciid barada barnaamijka la socodsiinaya cabdiraxmaan kiisaafar sameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku luuqeysa fanaanada faadumo qaasim hirowle heestii xabiibi intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doona nabaadyo